bsmi illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamadi wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlxaafid ibnu kahiiri raximah اllahu tacaala faslun quduumu wafdi haqiif reer haqiif wafdigoodii soo gelitaankii ay soo galeen oy nebiga sala اllahu calayh waaalih wasalam ay u soo galeen iyaga wafdi ah <clears throat> wufuuddii marka soo gelaysa iyagaa ugu horreeyey wafdi ahaan bay nebiga ugu yimaadeen markii nebigu maka furtay sala allahu calayh waali wasalam qoladii hawaasinna ay jabtay ee tabuuk uu u baxay uu soo laabtay ayaa wixii intaa ka dambeeyey waxay noqotay sannadihii waxaa la galay caamul wufuud sanadkii nebigu wufuudda faraha badnayd ay u imaanayeen oo sha'nigiisiiba aad u caan baxay meel walbaa laga maqlay dadkii markaa wafdiyaal bay soo dirsadeen qolo walbo faqiif marka waxaa weeyaan qabiil weyn carabta ka mida daa'if degganaayeen qisada wafdigooda tabuuk waa ka daba mariyey ibnu katiir waana sidaas maxaa yeelay iyaga hore waxaan u soo marnay ghaswatu daa'if qaswatu daa'if qoladii lala galay waay reer taqiifna taariikh ahaan marka nebigu makou furtay dhowr habeen ka bacdi hawaasin dagaalkii xunayn ayuu galay hawaasin markii la jebiyey qaarna owdaas xaggeeday u carareen qaarna thaqiif xisnigeeday galeen qoladii marka owdaas eh, u carartayna waa ciidanu ka daba diray kuwii maalik ibnu cawf annasri waatou dhufays la galay reer daa'if daa'if marka dagaalkaas lagu galay reer taqiif waaye waxaa lala galay ghaswatu daa'if horaan u soo marnay marka iyadoo ghaswo ah dagaalkaa marka nebigu waa hareereeyey waa tii manjaniiq uu ku garaacay kadibna uu nebiga iskaga soo laabtay isagoo aan geedaha cinab geedahooda cinabkaana waa kii ka gubay waana ka soo laabtay bis oo iyaga markaas yacnii dhulkoodii lama qabsanin daa'ifa magaaladoodii rasuulka gacanta kuma dhigin cabaar markuu hareereeyey oo uu quwadooda daciifiyey waa iskaga soo tegey tabuuk ayuu aaday rasuulka sala allahu calayh ali wasalam markay maqleen nebiga inuu tabuuk jiro ayay iyagii wafdi soo dirsadeen wafdi soo diriddana waxaa ka horreysay markii nebigu uu tabuuk ka soo laabtay jidka isagoo soo maraayo ayaa curwat bnu mascuud athaqafii oo odaygooda ahaa ayaa nebiga u yimid waa soo islaamay wuxuuna ka codsaday nebiga inuu qoladiisa u tago islaamka soo gaarsiiyo waxaa la yidhaahdaa rasuulku waa u ishaaray amay ku dilaan buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi haddii aan dhintana ilaahay xaggiisaan u dhimanaya haddii kalena dadkaygaan waxu sheegayaa nebiga waa u idmay daa'if buu tegey meel korayso oy dadku ka arki karaan buu istaagay towxiidkii iyo diintiiba u bandhigay nacayb ay qabaan ayaa marka dadkiisii waran ayay ku soo tuureen warankiibuu marka u dhintay curwa markaas bay tashteenoo waxay yidhaahdeen ninkii dadkiinnana ahaa nebigana uu soo diray haddii aad disheen amaa la idiin yimaadaayo marka dhulkiinniina la qabsadaa dhibaata idin raacdaa markaasay waxay ku tashteen odayaal iyo wafdi in la diro dhowr nin bay marka wafdi ahaan u direen wafdigaa saasuu ku yimid marka magaalada madiina oo waa bacda tabuuk marka waaqacadu say isu leedahay xagga taariikh ahaanta waa sidaas dagaalkooda tabuuk waa ka horreeyey magaaladooda lama qabsanin laakiin tabuuk kadib ayaa wafdi ahaan ay u yimaadeen marka wafdiga taariikhdan meeshan in la dhigo munaasabay ku tahay ayb wuxuu yidhi marka ibnu kaiir waqadima wafdu haqiifin aqiif wafdigoodii baa soo galay calaa rasuulillaahi bay usoo galeen sala allahu calayhi waaalihi wasalam fii ramadaana ramadaan bay usoo galeen waa markuu tagu ka soo laabtay rajabuu baxay ramadaanna waa soo noqday nebiga sal l slam fii ramadaana ramadaan dhexdiis ayay usoo galeen nebiga haadihi sana sanadan oo sanadii sagaalaad waa markaa fa aslamuu way islaameen wa kaana sababu daalika kaagaas sababtiisu wuxuu ahaa islaamnimadooda yacni sababkiisu wuxuu ahaa ana curwata bna mascuudin curwatu bnu mascuud sayidahum sayidkoodii kaana qad jaa'a rasuula اllahi sala اllahu calayh ali wasalama nebiga ayuu u yimid munsarafahu soo noqodkiisii nebiga uu ka soo noqday min xunaynin xunayn iyo wadaa'if wa qabla wusuulihi iyo intuusan gaarin ila almadiinati madiine intaanu gaarin fa aslama waa islaamay curwa wa xasuna islaamuhuna waa hagaagay islaamnimadiisii wasta'dana rasuula اllahi sala allahu calayh ali wasalama nebiga ayuu ka idin dalbaday fi rujuuci inuu u laabto ilaa qowmihi dadkiisa liyadcuwahum soo ugu yeero ilallaahi casa wajalla towxiidka soo dadkiisii ugu yeero fa adina lahu waa u idmay markaa fa faadina lahu waa u idmay wa huwa isaga oo yakhshaa cabsanaayo calayhi isaga uu cabsanaayo yani isagoo cabsanayo yani nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa u idmay isagoo u baqayo in la dilo ama wax la yeelayo falamaa rajaca ilayhim markuu usoo xaggoodii ku soo noqday oo daa'if yimid wa wadacaahum ilalislaami islaamkana uu ugu yeeray ramowhu waxay ku tuureen binnabli gamuun ayay ku tuureen faqataluuhu way dileen gamuun bay ku tuureen waana dileen oo nebiga waxaa la wariyey sala allahu calayh ali wasalam inuu yidhi inna maalahu maalu saaxibi yaasiin fii qowmihi curwa tusaalihiisu wuxuu la mid yahay saaxibu yaasiin qoomkiisa meeshuu ka joogay saaxibu yaasiin marka suuratu yaasiin ninka lagu sheegay wa jaءa rajulu min aqsa اlmadiinati yascى qaala yaa qowmi ittabicu اlmursaliin ninkaas ayb uma inahum nadimuu way shallaayeen intaa kadib uma innahum iyaga nadimuu way qoomameeyeenoo dilkaas bay ka qoomameeyeen wara'ow waxay arkeen annahum iyagu laa taaqata lahum tabar inaynan u haynin bixarbi rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga la dagaalankiisa fa bacasuu waxay direen wafdahum wafdigoodii ilayhi nebiga xaggiisay u direen faqadimuu calayhi way u soo galeen fii ramadaan ramadaan iyadoy tahay kamaa qadamnaa sidii aan soo hormarinnay wa kaanuu sittatan lix bay ahaayeen wafdigu fa awalu man basura bihim qofkii ugu horreeyey arkay almugiiratu bnu shucbata athaqafiyu ayuu ahaa wa kaana yarcaa markaasi xoolo ayuu raacayay fa taraka daalika wuu ka tegey iyagouna ka dhashay dabcan isaga wa aqbala bihim wuu kusoo jees wa aqbala bihim wuxuu u soo qaabilsiiyey calaa rasuuli illahi sal l slam nebiga xaggiisa ayuu usoo qaabilsiiyey oo u soo waday wa callamahum wuxuu baray fi ariiqi jidka intay socdeenna kayfa yusallimuuna calayhi say nebiga u salaami lahaayeen laakiin ahlu siyarku waxay leeyihiin <coughs> salaamtii islaamkuu baray waa diideen salaam jaahiliyay ku salaameen wa sabaqa abuu bakrin asidiiq abuu bakar ayaa uga hormaray radia allaahu canhu almugiirata mugiiro uga hormaray fabashara rasuul allahi sal l slam nebiga u bishaareeyey biquduumihim soo gelidoodii buu ugu bishaareeyey ibnu kaiir marka sidan buu yidhi abubakar baa uga hormaray buu yidhi laakiin riwaayadu waxay tilmaamaysaa abubakar baa wuxuu arkay muqiira oo nebiga u socdo wafdigan inuu yimidna inuu ugu bishaareeye rabo markaasuu abubakar waxa uu yidhi ilaahan kugu dhaariyeye tan aniga ii daa-a nebiga ugu bishaareeyan uga farxiye markaasuu muqiira u daayey uu siiyey abuubakar isagaa baxay nebiga uga farxiyey saxaabadana marka waxaa nebiga farax gelinaya aad bay u jeclaa jireen in nin walba isaga uu u sheego nebiga ka farxiyo maxaa yeelay nebiga ka farxintiisu maqsuud sharci ah weeyaanoo ajar laga helo ayb fiqiga ku jira wafdigan qisadiisa fiqiga ku jira markaan tilmaamaynaan uga hadli doonnaa wixii masaa'il ku tacalluqa meeshan faanzalahum sala allahu calayhi waalihi wasalama nebiga wuxuu dejiyey fi filmasjidi masaajidkiibuu dejiyey dhexdiisa say u arkaan muslimiinta iyo dhaqankooda iyo salaadaha iyo say u arkaan wa daraba lahum wuxuu u yeelay fiihi masaajidka dhexdiisa qubbatan buu uga sameeyey teendho gaalku marka in masaajidka lasoo gelin karo limaslaxatin sharciyatin waa inay bannaan tahay marka wa kaana asafiiru ka ka dhex shaqaynayay baynahum iyaga iyo wa baynahu nebiga dhexdiisa iyaga nebiga ninka u dhexeeyey hadba waxay rabaan nebiga usoo gudbinayey iyaga nebigu wuxuu raba u dhiibaayey khaalid ibnu saciid ibni alcaas ayuu wa kaana asafiiru baynahum wa baynahu khaalida bna saciid ibni alcaas ayuu ahaa fa kaana acaamu cuntadu yatiihim <clears throat> ayb marka khaalid bna saciidin iyo khaalid ibnu saciid wa kaana safiira baynahum wa baynahu khaalid bnu saciid ayb ama wa kaana safiiru baynahum wa baynahu khaalid bna saciid ibn اlcaas fa kaana acaamu cuntadu wuxuu ahaa yatiihim inuu ula imaanayo min cindi الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga agtiisa inay cuntada uga imaanayso falaa yaأkuluuna ma cuni jirin xataa yaأkula khaalidun intuu ka cuno qablahum iyaga hortood cunto marka nebiga laga soo qaado ilaa waa wafdiyo loo keenayo ma aynan cuni jirin ilaa ninka u keenay saxaabada ka mida uu ka cuno cuntadaas ayb waxay isleeyihiin marka amaa laydinku dilaya ama laydinku sumaynayaa ayb laakiin waxaas ma aqoonin muslimiinta fa aslamuu way islaameen marka baar markay joogeen oy fiiriyeen ayay islaameen washtaraduu waxay shardhisteen an yubqiya cindahum inuu agtooda ugu baaqi yeelo daaqiyatahum sanamkoodii laata laataa daa'if ooli jiray sanamkaa laata noo daabayna waa islaamaynaa laakiin nooda sanamka wahiya laat waa laat wa anlaa tuhdama inaan la duminin falam yujibhum sala allahu calayh ali wasalam ilaa dalika nebiga arrintaa kama yeelin waa diiday wasa'aluu waxay weydiisteen marka weliba waxay dhaheen waayahay sanad noo kaadi dadkeenna intay diinta ka fahmaan markay fahmaan kadib ha laga dudumiyo ma jirto yidhi nebiga waa diiday walaa yowm waaxidana dib ma loo dhigaayo waa la duminaya sanamka wasa'aluu waxay weydiisteen markaa dambe haddana waxay yidhaahdeen waayahay annaga gacanteenna yaanaan ku duminin aday dad soo dirso ha dumiyaan taas waa idinka yeelaa buu yidhi nebiga sal l slam ilaa dumintaa maqsuud ah qofka dumin lahaa isagu maqsuud ma aha hadduu caliya faarax ay dumiyaan dhib ma lahan maqsuudku waa in meesha aahaarta shirkiga laga baabi'iyo ayb wa sa'aluu waxay su-aasheen an yukhafifa canhum inuu ka fudaydiyo bacda asalawaat salaadaha naga daabay dhaheen marka ayb falam yujibhum nebiga ma yeelin ilaa daalika arrinkaa oo islaam aan salaad lahayn wax jira maahan buu yidhi waa diiday taas laba shay oo kale naga daadhaheen jihaadka iyo zakada sadaqada zakada iyo jihaadka naga daabay dhaheen labadaas abu daa'uud wuxuu warinayaa nebigu inuu ka aqbalay zakada iyo jihaad inuu ka daayo waa ka aqbalay markii la su-aalayna wuxuu yidhi sayatasaddaquuna wasayujaahiduuna way jihaadi doonaan waana sadaqaysan doonaan culammadu marka waxay yidhaahdaan nebiga ilaahay baa ogeysiiyey labadaa inay samayn doonaan ayb koo khadaabina wuxuu ku oo uu yidhi salaada iyadu wax mar walba taaganoo waajibkeedu taagan yahay laakiin jihaadka iyo sakadu waxaa laga yaabaa mar marmar inay yimaadaan waajib oo daqiiqad kasta taagan ma aha soo ma fahmin wujuubka oo jihaadka waxaa laga yaabaa de marka uu wujuub cayniya noqdana waa suurooyin koobma wa waxaa laga yaabaa marka saddexda suuraba midkoodna inaysan iyaga u oolin fardu kifaayo unbuu iska ahaanaya fardu kifaayadan hadday dadka qaadaan iyagu waa ka dhacaya marka waxaa dhici karto jihaadka markaas inuu mutacayin uunan ku noqonin uusan ku ahayn zakadiina xawl iyay u baahan tahay iyo nisaab iyo wax u baahan waa laakiin salaad maxay u baahan tahay sanadna uma baahna hadda in la tukado waay qofka hadduu soo islaamo watigii wakhtiga ugu soo horeeya salaaddii baa laga rabaanaya muminuuna marka wujuubka jihaadka iyo wujuubka salaaddu waa kala duwan yihiin ayb qofkii marka isku mid u arkana oo isku mid ka dhiga sida salaadda u waajibto iyo sida yacni jihaadka u waajiba tamaaman inay isshabahaanna ma fahamsana yacni wax badan baa ka khaldan ayb labadaa marka uu ka ogolaaday waxaa laga yaabaa labadaa inay markaa aanay waajib ku ahayn oo ay waajibi doonaan iyaguna markaas ay waajibaan inay samayn doonaanna la ogeysiiyey rasuulka sala allahu calayh waali wasalam laakiin salaadda iyo asnaa sanamkooda loo daayo ma ka tanaasulin nebiga sal l slam walidaalika marka towxiidka iyo qadiyadihiisa tanaasul ma galaan towxiidka lagama tanaasulo ayb ayb fasa'aluu waxay su anlaa yahdimuu biaydiihim gacmahooda inaynan ku duduminin daaqiyatahum sanamkoodii faajaabahum ilayhi waa ka yeelay wabacaثa macahum abaa sufyaan buu u diray sakra bna xarbin wاlmugiirata bna shucba lihadmihaa in la soo dumiyo labada nin buu diray muqiira oo iyaga markii hore ka dhashay oo xoolo markaa niman uu u raacayay buu ka kaxaystay addoon buu ahaayo markaa iyagu ay lahaayeen marka waa ka isagiina waa ka soo waana soo dhuuntay xoolihiina waa ka soo qaatay waana soo islaamay waa kii nebiga yidhi islaamka waa kaa yeelayaa laakiin xoolahan maya buu yidhi ma nebigu qumusna ma ka samaynin haniimana kama dhigin waa iska daayay xoolaha islaamnimada laak waa ka aqbalay ayb iyadana masalo kaloo fiqi a baa ka baxaysa oo ah qofka hadduu isagoo addoon ahaa uu soo islaamo sayidkiisiina weli daarulxarbi uu baaqi ku yahay uu gaal yahay addoonkaasi waa xoroobay mar dambana addoonnimo kuma noqonayo haddii ninkii iska lahaa uu ka daba yimaado soo islaamo ninkan xor unbuu iska ahaanaya taasuu ku xoroobaya ayb abuu sufyaani wuxuu la diray marka iyo muqiira ayuu diray lihadmihaa fahadamahaa fahadamaaha way dudumiyeen weliba markay dumiyeen maal badan baa laga soo qaaday maalkii nebiga wuxuu sameeyey curwo laba wiilo ou dhalay ayaa waxay yidhaahdeen aabbaheen dayn badan buu ka tegay maalkii loo nadiray laata oo la soo qaaday daynta nooga gud waa uga guday rasuulka sal slam ayib abuu sufyaanna waxbuu ka siiyey xoolihii masaalixdii muslimiintuu nebigu marka xoolaha ku bixbixiyey ayb iyadana masalo kaloo fiqigaa ku tacalluqi doonta ayb fiqhiga marka siirada rasuulka ku dul wareegaa oo laga qaataayb fahadamaahaa way burburiyeen wacaduma dalika calaa nisaa'i haqiif arrinkaa marka naagihii reer haqiif korkooda waa ku weynaaday waictaqaduu waxay ictiqaadiyeen an yusiibahaa minhaa suu'un an yusiibahaa inuu asiibayo minhaa iyada xaggeeda suu'un xumi inay an yusiibahumaa abuu sufyaan iyo muqiiro inay asiibi doonaan minhaa yacnii min ajlihaa asnaamtan darteed suu-un xumaan inay ku asiibi doonto dhibaato yacnii naagihii dadkii khuraafada lagu yacnii ku soo koray oo ku weynaaday baa waxay ictiqaadiyeen nimanka laata sidaan u gelaayo calaamad inay ka soo daahiri doonto dhibaatodhibaato ay ku dhici doonto saas bay ictiqaadiyeen ayib marka waxna kuma dhicin arrin marka cusubna ma ahayno nebiyullaahi huud ayaa saasoo kale lagu yidhi fii suurati huud alla wuxuu leeyahay in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu wax kale kuma dhahayna waxay yidhaahdeen ilaahyadeennii baa jinni kugu riday iyagaa ku waalay iyagaa dhibaatada kuu keenay waalida waxa kuu keenay asnaamteenna aad wax ka sheegaysid in naquulu ilaa ctaraaka bacdu aalihatina bisuu qaala inii ushhidu llaha washhaduu annii barii'un mima tushrikuun sidaa buu marka yidhi nebiyullaahi ibraahimna sidoo kale wa oo waa ka yidhi wakayfa akhaafu maa ashraktum walaa takhaafuuna annakum ashraktum biاllahi ma lam yunazil bihi calaykum sulطaana faayu lfariiqayni axaqu biاlamni in kuntum taclamuun iyagana ibraahimna waa cabsi geliyeen markaasuu yidhi ninkii ilaahay dembi ka galay iyo nin sanamkan ka tegey idinka sideebaydnan u cabsanaynin buu yidhi idinkoo ilaahay dembi ka gala idin abuuray bani aadamku waxa lagu cardiyo salaaddiibu waa taariku salaad soonkii galab waa ku gelabgelab waxaa laga yaabaa yacnii maalkiisu inuusan sakada si quman uga bixinin cabsi ma qabo intaa ilaahay buu carogelinaya mana baqaayo ilmaha iyo naagta iyo xoolaha uma baqo qubuurahan iyo meelahan marka la aadana wax yar haddii uu ka halleeyo ama uu is waxaan ka hallaynba ahaynoo waxa uu dulmiga markaa u bixiyo hadduu joojiyo wuxuu aaminsan yahay dhibaata inay ku dhacaysanayo ilaahayna sidaa ugama cabsadee ogow sow qabriga iyo awoowaha uga cabsadeenayb muxuu tarayaa marka qof mar hore qabri galay oo godkaas ciriiriga badanoo oo madow galay iyo allaha noolon weligiis dhibanayn maa isku mida salaaddii buu ka tegayaa reer baadiya amana baqahayaa cabsi ma qabaan ilmaha layga gurana ma ku dhahaya wax yar haddii yia waxaan diintii sidaan maaha maxaan samaynaa haddaan ninkan haddaanan waxba siinin wuxuu ku leeya waay waxaabaa igu dhacaya khuraafo lagu tarbiyeeyey nebigana waa ka yidhi ina waliyiya allaahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala saalixiin waa cabsi geliyeen rasuulkana markaasuu yidhi ilaahay baa aniga weligii weligeygii ah dadka saalixiintaana isagaa maamulo oo weli u ah waqad tanaza bihim اlmugiiraةu bnu shucba mugiiro waa ku jeesjeesay marka waqad tanaza wuu ku jees jeesay bihim iyaga almugiiraةu bnu shucba ku jeesjeesay xiina hadamaha markuu duminayay fakhara waa dhacay sariican sidii wax suuxay oo kale iska dhigay cabaar markuu burburiyey geb dhulkuu isku tuuray wax dhacay oo kale iska dhigay isagoo iyaga ku jeesjeesaya wadaalika kaagaasina bitawaaطu'in minhu muwaafaqo iyo isaga wax uu iska yeelayay ahayd ayb ee wax ku dhacay ma ahayn iyo wamin abi sufyaan wadalika kaagaasina bitawaadu'in waa tawaafuq dheh minhu iyo min abi sufyaan isagii abu sufyaan ayaa sidaa isku soo waafaqay ayb saasuu marka ugu jeesjeesay liyuuhimahum sow u shaki geliyo sow yacnii uu malaawaal geliyo anna daalika kaagaasi waxaa ku dhacay minhaa yacnii sanamka xaggiisa inay ka ahaatay uma qaama waa istaagay yubakkituhum isagoo caabaynayo wayuqaricuhum oo markaa yacnii aad u haydaaraynayo u eedaynayo radia allaahu canhu fa aslamuu way islaameen waxasuna islaamuhum islaamkoodiina waa hagaagay ayib nimankaas wa jacala sala allahu calayhi waali wasalam nebiga wuxuu ka yeelay imaamahum iyaga imaamkooda axada sittati lixdii nin midkood ayuu ka dhigay alladiina qadimuu calayhi u soo galeen wa huwa cuثmaan bnu abilcaas weeyaan waa ninkii nebiga ku yidhi yaa rasuul allah salaadda markaan galo shaydaan baa i iwaswaasinayo oo waswaas ayaa igu dhacay ka waran markaasuu nebigu wuxuu yidhi daaka shayطaanu yuqaalu lahu khinzab waa shaydaan la yidhaahdo khinzab faidaa axsastahu haddii aad dareento dhanka bidix intaad milicsato saddex jeer afuuf acuudu billahi min ashayطaani rajiimna dheh waa kaa tegayaa sidiibuu yeelay waa iga tegay buu yidhi mar dambe ma aana arkin waa sunno nebi wey sala allahu calayh ala slm xadiis saxiixa soo aroora bacdu naas inay u arkaana laga yaaba salaaddaa ku buraysa inay dhahaan salaadan adiga iyo rasuulka yaa ku cilmi badan labadiinna waxaa salaad kuma buraysa waxaa laga yaabaa isagoo meelaha milimilecsado bilaa macno u milicsanayo geesaha salaadaa buraysa ma dhahayo markaas sunadan marka la samaynayo waxaa laga yaabaa inuu isleeyay mar annagu dhaqa yacni sunnadu maahan keliya caadaadku iyo sunanku waa kala duwan yihin annagu sunnadan kuma dhaqanna laakiin walaalkaas carabta waa ku dhaqmaan dadku nacam ayb hariibna kama aha dadku marka ninba yacni qolo walba waxaad moodaa caadadeedii un inay xoogaa yar ka yar dhigatay diin iyo wax saasoo kale nacam ayb beri baa marka dadka mashaakilka waxaan arkay nin soomaaliya iyo nin caraba ah isku ag tukanayay markaabaa ninkii carabka ahaa sidaanoo kale u sameeyey waxyar buu milicsaday hoostiisu saa u yar milicsaday saddex jeer buu afuufay hoos acuudu billahi min shaytaan rajiim buu yidhi ninka dhinaca ka jira marka nin soomaali ah buu ahaa isaguna isna mushkilo kale waxay ka haysatay qiraa'adiibuu cirka ku dhejinaya cirka dadka qaar siday yeelaan oo kale takbiiratulixraamkiibuu kor u qaadayaa faatixada waxaad moodaa inuu dadka tujinayo isaga bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin showkanna wuxuu ku waswaasay ninkan qiraa'ada u dheeraynay markii salaada laga baxaga kii soomaaliga marka uu yidhi waxaan aad tufaysa salaad adoo ku jira waa maxay markaasuu yidhi adaa i waswaasiyey adig qiraa'adan aad dheeraynaysa maxay tahay marka diinku dhan wuxuu iska noqday marka kanna waxaa laga yaabaa isaguna qiraa'afa imaam gadaashiisa laga akhriyo inuu u arko waxaan jirin jahriga keliya kuma haysanin wuxuu leeyahay imaam haddaad leedahay faatixo lamaba akhriyou leeyahay kan oo diin cusubo u arkaa ninkan isagana waa caami midkan kale kanna waxaa weeyaan isticaadadan la samaynayo diin cusub u arkaa marka jahligu dhibaato fara badan buu leeyahay hadda waxaa laga yaabaa dadku nin culamaa ah inuu la yaabo tan hadda sheegayno wuu ka tegey marka shayaadiinta inay asmaa leedahay qaarkood inay salaada dadka ku waswaasiyaanoo nebigu uu sheegay daaka shayطaanun yuqaalu lahu khinzab ayb wa kaana wuxuu ahaa cusmaan axdaahum sinan ninka ugu yar xagga da'da <coughs> ayb muxuu nebiga imaam uga dhigay marka limaa ra'aa wuxuu arkay dartii ayuu imaam uga dhigayoo min xirsihi dadaalkiisa ah calaa qiraa'ati اlqur'aani uu ku dadaalaya qur-aan akhriska iyo diinta fiqhiga barashadiisa iyo dadaal uu ku dadaalayo ka arkay saasuu imaam uga dhigay wa tacallumihi iyo barashadiisa uu baranayo alfaraa'ida waxyaabaha waajibaadka alfaraa'id huna waajibaadka laga wada dhaxal lagama wada haddanaayb waxyaabaha faradka ee waajibaadka sida loo samayn lahaa iyo yacni fiqhigiina inuu danaynaayo fiqhiga qur-aankiina inuu baranayo ayuu arkay isagaa ugu roonaa isagoo imaam uga dhigay marka wa amarahu wuxuu amray an yattakhida inuu samaysto muadinan muadin laa ya'hudu aan qaadanaynin calaa adaanihi adaankiisa ajran aan ku qaadanaynin waa sida nebigu ninkaa ula jeclaaday oo u yacnii uu faray muadin aadaankiisa aan kira ku qaadanaynin yeelo oo samaysuu yii macnaheedu marka maahan bataatanba aadaan laguma qaadan karo yacnii ujro laguma qaadan karo waa xaaraam oo waa suxti saa ma la dhihin xadiidku macnihiisu wuxuu tilmaamayaa isagu inuu samaysto mu'adin aan waxba ka qaadanaynin saa inuu samaysto unbaa la faray yani waa kala duwan tahay marka taas iyo aadaan waxba laguma qaadan karo waa xaaraan wax kala duwan ayb ayb marka wuxuu leeyahay wadaa'iftaas diinigaana hadday daruura daruuro ay keento ama hadday keento qofku inuu u xayiran yahay maslaxadaas ummadda hadduu ka tagana ay baaba'aysa maslaxadaasi inuu wax ku qaataa qad tatacayan ayb inay ama waajibtaaba la arkaaba nacam ama ay fardu kifaayo noqoto lagu dambaaba hadday dayacanto ayb waana saasay culummadu dhahaan abu isxaaqi shiiraazi iyaa ka fadwooday marka masaladaas wakhtigiisii culammada muta'akhiriintana taasay qaataan ayb wa an yaqtadiya inuu ku daydo biadcafihim ninka ugu tabarta daran yacnii ninka ugu tabarta daran sida u tukanayo kale yani salaada usoo gaabi dadka taas taasna waa ugu daray nabiga sal allahu alayh ali wsalam wafdu haqiif marka qisadoodu taasay ahayd ee fawaa'idda fiqhiga ah ee ku jirto yaan wax yarta taabanayna ayb laba meelo ibnulqayim u kala qeybiyey zaadulmacaadka zaadka isagu juskan saddexaad waa siiro waxaa kaloo faa'iido badan ku leeyahay isagu waddana siiro ha ahaatee dhacdooyinka ama khasawaadka ama wufuudda iyo waxa fiqhi ku jirana iyo waxa xikam ku jirana meel kaloo ku sheegaa <clears throat> markuu qisada dhammeeyo fiqiga laga qaadanayou galaa aad buu marka u faa'iido badanya ahlucilmiga marka inuu dowr ku sameeyo kitaabkan aaday daruuri u tahay nacam juskiisa koowaad salaada iyo uga hadlaa iyo <clears throat> iyo dahaarada iyo nebiga diriddiisa iyo juskiisa labaadna wuxuu uga hadlaa sakada iyo soonka iyo xajka juska saddexaad jihaadka iyo khasawaadka iyo siirada uga hadlaa kan afaraad waa ibnabawi ibu ah, nabawi ayuu uga sheekeeyaan kan shanaadna waa axkaam nikaaxa iyo dalaaqa iyo jinaayaadka iyo ayuu uga sheekeeyaan waa shantaas mujalad kitaabkan marka culammada islaamkana kitaabkan maxalu qabuulow agtooda ka joogaa ibnu xajar waa ka soo naqliyaa a'immada waaweyne isaga ka dambaysay hadyu kitaabkan zaadulmacaadna waa dhahaan alhadyu nabowina waa dhahaan ayb marka mar walba qofku inuunan ka daalinoo mar walba akhriyo aad bay u faa'iido badan tahay wuxuu yidhi marka alimaamu ibnu اlqayim fanaquulu fiiha min alfiqhi laba qayb u kala qaybiyey qaybna waa dagaalkii daa'if qaybna waa wafdiga wuxuu laga qaadanayo fiqhi ah fanaquulu waxaan leenahay buu yidhi fiiha min alfiqhi jawaazu اlqitaali fi اlashhuri اlxurum bilaha xurmada leh in la dagaali karo ay bannaan tahay maxaa yeele nebiga wuxuu baxay ramadaan aakhirkiisuu ka baxay fatxumaka ramadaanuu dhacay xunayn baa haddana uga dambaysay adiga dulqacda ayuu qaswatu <clears throat> daa'if nebigu uu galay dulqacdana waxay ahayd ashurulxurumkay ka mid tahay kow wa minhaa jawaasu qaswi rajuli wa ahluhu macahu waxaa kaloo laga qaadanayaa ninku inuu duulaan aadi karo xaaskiisana ay la socoto faina الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kaana macahu fii hadihi اlqaswati ummu salma wa zaynab ummu salama iyo zaynab baa nebiga dagaalkaa kula socday <clears throat> yaa la socdeen wa minha jawaazu nasbi اlmanjaniiqi cala اlkufaar hadda qaswadii baan joognaa wafdigii weli ma gaarin waxaa laga qaadanayaa oo fiqiga ku jira ka mida manjaniiq in la rakiban karo oo gaalada loo rakiban karo wa ramyuhum bihi in lagu tuuri karo wa in afdaa haba keeno ilaa qatli man lam yuqaatil haba keeno dadka aan dagaalamaynin oo iyagu aan dagaalamin dilkoodaba haba ka dhasho min annisaa'i wa duriyati naaga iyo ilmo ah waxa laga hadlayana waa gaalee ogowlaan gaalaa la weeraray manjaniiq in loo rakibtoo lagu weeraraa bannaan naagahooda iyo ilmahoodaba ha ku dhinteen sida asalka naagaha ilmaha lama dili jirin laakiin hadday maslaxadu keenayso artillery in lagu garaaco in lagu garaaci karo inay bannaantaha laga qaadanaa qisadan oo gaalada dhufaysyadooda iyo magaaladooda artilleriga inta lagu garaaco hadday marka ilmahi naaga ay ku dhintaan waxba dhiba waxba muslimiinta dembi ay ku leeyihiin ma taasaa marka laga qaadanayo wa minhaa jawaasu qaطci shajari اlkufaar gaalada geedahooda in la googooy karo idaa kaana dalika yudcifuhum wayaqiiduhum arrintaa hadday daciifnimo u keenayso oy taag darraysiinayso caro gelinaysana ayb wahuwa ankaa fiihim oo markaa ay ugu bajin badan tahay oo aad yacnii e, bajin ay tahay ama ay ay cuquubo ay ku tahay taasi marka inay bannaan tahay ayb waxaan o dhan iyagaa muslimiinta ku sameeyanayb wa minhaa ana alcabda waxaa laga qaadanayaa buu yidhi addoonku idaa abaqa hadduu dhuunto min almushrikiina uu ka soo dhuunto walaxiqa bilmuslimiina uu soo haleelo saara xuran xor buu noqonayaa addoon ma ahaanayo qaala saciid bnu mansuur xadaanaa yaziid bnu haaruun can ilxajaaj can miqsam can ibni cabaasin qaal kaana rasuulu llahi sal l yactiqu alcabiida ida jaauu qabla mawaaliihim addoommada nebiga waa xorayn jiray hadday yimaadaan dadkii iska lahaa hortood masalo kaloo fiqhi ah taasna ibnulmundirna wuxuu yidhi wahada qowlu kulli man yuxfadu canhu min ahli اlcilmi wa minhaa waxaa ka mida ana alimaama idaa xaasara xisnan imaamku hadduu qolo gaar ka qabto magaalo uu hareereeyo ama dhufays walam yuftax calayhi aan loo furin oo markaa yacnii dhufayskiina uunan qabsanin ama magaaladii aan loo furin wa ra'aa maslaxata almuslimiina muslimiinta maslaxadoodana oo u arko fi raxiili canhu in layskaga taga dhufayskaas lam yalzamhu kuma waajibaayo musaabaratuhu inuu meesha iska joogo ilaa dhufayskaas loogaga furo taa ku laasimi mayso wa jaaza lahu waxaa u bannaan tarku musaabaratihi inuu iskaga tago inuu u adkaystaba waa iskaga dhaqaaqi karaa isagoon furanin dhufayskaas wa innamaa talzamu lmusaabaratu musaabaradu waxay waajibaysaa idaa kaana fiiha maslaxatun raajixatun calaa mafsadatiha maslaxada iyada ku jirto ka imaanayso hadday ka badan tahay mafsadada ka imaanaysaso ma garan qolada marka hadduu magaalo u weeraro ayaan uu kor taagnaado oo waxbaar yacnii markaa wax ku tuurtuuro ama uu weeraro dagaal yar ou dhaco aan loo furin meeshii guul ounan ka gaarin waa iskaga dhaqaaqi karaa hadduu u arka inay sidaa muslimiinta u roon tahay wa minhaa waxaa ka mida annahu axrama min aljiciraanati bicumratin nebigu markuu jiciraana inuu ka soo cumraystay ayb waa soo sheegnay cumrada iyadana wa minhaa istijaabat اllaahi lirasuulihi sala اllahu calayh ali wasalam ducaa'ahu lihaqiif waxaa kaloo ku jiro nebiga baryihii alla uu u baryey reer haqiif inuu alla ajiibay oo muxuu yidhi nebiga allaahuma hdi haqiifan ilaahu reer haqiif hanuuni dad marka waxay ahayn dagaalkana ku baas badan tiro badanna leh muslinkuu baahan yahay marka ilaahu qoladaa hanuuni buu yidhi waa loo aqbalayo marka iyo waya'tiya bihim inuu la yimaado waqad xaarabuuhu waqaataluuhu markaa sidaa u dhahayana way la dagaaleen way la xarbiyeen waqataluu jamaacatan min asxaabihi jamaaca asxaabtana waa dileen waqataluu rasuula rasuulihi nebiga ninkii uu u dirayo curwo ahaayo iyaga ka dhashayna waa dileen iyagoo sidaas ah ayuu haddana nebiga u baryey in alla hanuuniyo waa inay bannaan tahay iyadana gaalka haddii la yidhaha ilaahu soo hanuuni wax bannaan waayb isagoo dagaal xataa kugula jiro xarbi ah ayb in la habaarana waa bannaantahay ogow bukhaari waa baabaysanaya kitaabuuljihaad hadba marka maslaxada meesha laga fiirin karo unbaa loo loo fiirinaya dadka haddii rajo laga qabo ee biiritaanka ay muslimka biiriyaanna ay ka dhalanayso yacnii wax fiican ay noqonayso way fiican tahay markaa in loo duceeyo ibnulqayim marka wuxuu yidhi wamaca hada kullihi fadacaa lahum iyagoo intaa ka sameeyey nebiga waa u duceeyey walam yadcu calayhim ma habaarin wahada min kamaali ra'fatihi waraxmatihi wa nasiixatihi salawaat ullaahi wasalaamuhu calayhi nebiga naxariistiisa iyo turiddiisa iyo daacadnimadiisay ku tusaysaa buu yidhi taa wa minhaa waxaa ka mida kamaalu maxabati sidiiqi lahu nebiga yani abubakar jacaylka nebigu ou jeclaa dhammaystirnaantiisa wa qasduhu iyo u qasdidiisa altaqaruba ilayhi nebiga inuu u dhowaado mar walba inuu jeclaa wataxabubu bikulli maa yumkinuhu iyo yacnii markaa inuu jeclaysto wax allaale wixii suurtagalba ay tahay nebiga markaa inuu ku jeclaysiisto ayb walihaada saa darteed naashada almuqiirata mugiira ayuu dhaariyey an yadacahu inuu uga tago huwa isaga u ka tago yubashiru nabiya sal l slam nebiga inuu ugu bishaareeyo biquduumi wafdi aa'if waa masaladeedaay aan sheegayni muqiiro sii socdo wuxuu yidhi ilaahan kugu dhaariyey iidaa midaan aniga aan nebiga u bishaareeyo muqiirana waa u daayey tan marka maxay ku tusay abubakar yacnii iimaankiisa iyo jacaylka nebigu uu jecel yahay meeshuu gaarsiisnaayb mas'alo kalena marka ibnulqayim meeshan waa ka bixiyey ayb liyakuuna si ou abubakar u noqdo huwa aladii basharahu wa faraxahu bidalika saw abubakar u noqdo midka nebiga u bishaareeyey farxad geliyeyna wahada yadullu calaa annahu yajuusu lirajuli waa masalo marka qalla inaad meel kale ka hesho ay yar tahay wuxuu yidhi marka wahada kan yadullu wuxuu tusayaa calaa annahu yajuusu lirajuli qofka inay u bannaan tahay an yas'ala akhaahu walaalkiis inuu weydiisto an yu'tirahu inuu u dooro biqurbatin min alqurab aaco aacooyinka ka mida cibaadaadka cibaado ka mida ah ama aaco aacooyinka ka mida ah inuu weydiisan karo ou dhihi karo warniyow daacadaas <clears throat> loo tartamaye nin walbaa uu rabo inuu sameeyo ii bannay aniga aan sameeyen inuu weydiisan karaa laga qaadana maxaa yeeley nebiga oo loo bishaareeya maxay tahayna waa daaco bilaa shakin waa daaco iyo qurbow abubakar marka wuxuu leeyahy muqiirow iiga tag aniga aan sameeya nebiga u bishaareeya ayb markaa ibnuulqayim marka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa marka qofku inuu weydiisan karo walaalkiis inuu u dooro naftiisa oo ugaga dooro daaca min adaacaat wa annahu yajuusu lirajuli qofka la warsadayna inay u bannaan tahay an yu'hira biha akhaahu walaalkiis inuu siin karo ayb wa qowlu man qaala min alfuqahaa'i fuqahadii tiri laa yajuusu aliithaaru bilqurab waxyaabaha daacaadka layskuma doori karo laa yasixu warkaa ma ansaxayo sooma garanin waqad aaa marka miaallow keenaa marka waqad aaharat caaishatu caaisha waxay u doortay cumara bna alkhadaab cumar bidafnihi in lagu aaso fii beytiha gurigeeda jiwaara nabiy sal allahu calayh ali wasalam ayb fii beytiha jiwaari nabiy sala allahu calayh ali wasalam yacnii nebi guriga caaishaa iska lahayd ayb cumar baa ka cod ka dalbaday wuxuu weydiistay inay maadaama gurigeedu uu yahay inay siiso in nebiga dhinaciisa lagu aaso caaisha marka waxay tihi riwaayadka qaar siday leeyihin anaa isu rabay laakiin isagay siisay so dhaaco maahan tan laftirkeeda waa shay marka qurba iyo wax fiicnaan keeni kara nooc waxaa weeyaan oo rasuulka sala allahu calayh waali wasalama lagu barakaysanayo oo saxna ah meeshaan marka iyadana mas'alo kalaa ka baxayso masaladaas waxay tahay dadka in guryaha lagu duugo waa la <coughs> reebay <coughs> rasuulka isaga khaasay u ahaydeen <coughs> yaa la yidhi abubakar iyo cumar iyaga maxaa loogu duugay guryaha culammadu waxay uga jawaabeen dafnigoodu kaana liltabaci laa lilasli ma uunan ahayn asaalatan ma ahayne litabaciyati buu ahaa axad ay u bannaanayd oo nebiga ahaa sala allahu calayh ali wasalama ayay tabac u soo noqdeen ayb marka middaa asalka ah yaa tan marka soo jiidaysay dhaheen ayb laakiin adiga hadda gurigaaga guri in lagugu duugo khaasiyana uma lihid haddaa adiga aadan khaasiyo u lahayn farac kaagaana ama cid kale oo yacni markaa adiga tabac ahaan kuu soo raacdana min baadi owlaa waay laakiin nebigu isagu waa lahaa ayb saasay yidhaahdeen marka wuxuu yidhi wasa'alahaa cumaru dalika falam takrah lahu su'aal caaisha marka uma aynan ma dhibsanin mana aynan karaahaysanin weydiisashada oo weydiisa falam tukrah lahu su'aal isaga looma karaahaysanin cumar inuu su-aashaa weydiiyo walaa lahal badlu siintana caaisha iyadana looma kahanin wa calaa haada masaladan marka annoo labadan aar labadan yacnii aharkan saxaabada iyo xadiidkaas yacnii wakhtigii nebiga dhacay innagoo marka ka duulayna wuxuu leeyahay fa idaa sa'ala rajulu hayrahu qofku hadduu hayrkiis su'aasho an yu'hirahu inuu u dooro bimaqaamihi booskiisa fi safi alwali safka hore uu ku lahaa hadduu uga dooro lam yukrah lahu su'aal qofkan maxaad u weydiisaneen lama karaahaysan karo lama dhihi karo walaa lidaalika albadli kaasna hadduu uga soo baxou siiyo lama karaahaysanayo iyadana ninkan waa diidi karaa waa dhihi karaa warniyo maya anigu kuuma doorayo anaa waxaan isku rabo uu dhihi karaa isaga ayb laakiin waxaa laga hadlaya waxay tahay joog in la yidhaha ma bannaana inaad weydiisatid adigana inaad ka baxdid ma bannaana bacdina marka yani saas ma la dhihi kara maxaa yeelay masaa-ishan baa ku dhisan adiladana ku dhisan saas u wadaana wamanta markaa wuxuu yidhi iyo wa nadaa'irihi wixii lamida kaas waman ta'ammala iyo wa qofkii weydiisto waman ta'ammala siirata saxaabati buu yidhi saxaabada siiradooda qofkii fiirfiiriyo wajadahum wuxuu arkayaa hayra kaarihiina lidalika arrintaa inaynan nici jirin walaa mumtaniciina minhu inaynana iska mancin jirin whal hada ilaa karamu wasakhaa'un waithaarun cala nafsi bima huwa acdamu maxbuubaatiha tafriixan liakhiihi lmuslim arrinkan ma wax kalaa buu yidhi waa deeqsinimo iyo doorid naftii wax laga dooro ay jeceshahay oo qof walaal muslima loo dooro isagoo qofka muslimkaa lagu farxad gelinayo wa tacdiiman liqadrihi qofka walaalka muslimkaa qadarkiisa lagu weynaynayo wa ijaabatan lahu ilaa maa sa'alahu iyo ajiibid loo ajiibayo wuxuu weydiistay wa targiiban lahu fi lkhayri iyo jeclaysiin khayrka la jeclaysiinaayo waqad yakuunu hawaabu kulli waaxidin min hadihi alkhisaali raajixan calaa hawaabi tilka اlqurbati ajarkii ou safkaas ka heli lahaa ama qurbadaa ka heli lahaa waxaa laga yaabaa mid ka badan inuu ka helo waxyaabahan aan soo sheegnay ayb oo farxadgelinta qof walaal muslim uu farax geliyo qadarkiisa weyneeyo oo khayrka jeclaysiiyo iyo ujuurta inay ka badnaataan laga yaabaa fayakuunu اlmu'hiru biha miman taajara qofka marka wax dooray markaa uu noqdo qof tijaaraystay fabadala qurbatan buu bixiyey hal qurbo wa akhada adcaafahaa lalaabyadeedna qaatay nin hal qurbo iska dhiibay qurubaad fara badan qaatay buu noqonayaa wa calaa hada falaa yamtanicu an yu'hara saaxibu lmaai bimaa'ihi markaasuu masaa'il kale buu keenay wacalaa haada falaa yamtanicu ma mancoomayso an yu'hira saaxibu lmaa'i inuu dooro qofka biyaha iskale bimaa'ihi biyihiisa an yatawada'a bihi inuu ku weyse qaato inuu cid kale siiyo ayb wayatayamama huwa isagu uu tayamumto buu yidhi idaa kaana laa budda min tayamumi axadihimaa labadooda midkood un hadduu tayamumsanaayo oo biyo ku filan aanay jirin ka kale inuu ku weysaysto isagiina markaa uu tayamumsado hadduu yeelo tanoo kale waayuu leeyahy wax dhibaato ay leedahay ma laha waxaa kaluu sheegay marka wacalaa haada faida اshtada alcaashu caashu oonku hadduu darnaado bijamaacatin uu ku darnaado haraad baa dhacay wacaayanu talafa waxay arkeen marka in la dhimanaayo wa maca bacdihim maa un qaar baa biyo haysto fa aahara calaa nafsihi naftiisuu ka dooray biyihii isagu oo u dhimanayo nin kaloo muslima siiyey isagii baa dhintay ma la dhihi karaa ninkaas waa isdilayna wastaslama lilmowti kaana dalika jaa'isan waa bannaan tahay walam yaqul walam yuqal ma la dhahaayo inahu qaatala linafsihi nafsadiisuu dilay inahu qaatala nafsahu walaa anahu facala inahu qatala nafsahu ma la dhahayo walaa annahu facala muxaraman buu sameeyeyna ma la dhahayo bal hada gaayat اljawdi wالsakhaa'i kama qaala tacala wayuhiruuna calى anfusihim walow kaana bihim khasaasa waqad jaraa hada bicaynihi waxay arrintaani u dhacday lijamaacatin min asaxaabati fii futuuxi shaam shaam markii la furanayo jamaaco saxaabada ka miday u dhacday oo intay biyo yar haysteen ayaa midba midka kale soo ugu dhiibayy ugu dhiibayey yaa in badan ay dhinteen ayb wa cudda daalika arrinkaana waxaa lagu tiriyey min manaaqibihim wa fadaa'ilihim saxaabadaa manaaqibtooda iyo fadaa'ishooda lagu daray laguma ceebaynin buu leeyahay wa hal ihdaa'u lqurabi almujmaci calayha wاlmutanaasaci fiiha ila اlmayiti ilaa iitaarun bihawaabiha buu acmaasha ama daacaadka dadka nooli ay sameeyaan oo ay u hadiyeynayaan dadka ay u samaynayaan dadka dhintay kuwana waa laysku khilaafsan yahay kuwana waa lagu ijmaacsan yahay soo maha ayb sadaqada oo kale iyo waxyaabahaas marka iyo xajka oo kale iyo soonka nadarka oo kale iyo waa waa loo samayn karaa qof dhintay adigii baa wxii samaynay qof kale u samaynaysaa maalan xajkii maalan waa xajisay adiga kaagii faradka ahaa nin kaloo aan xajinin ama waalidka ahaada ama qof kale aad u xajisay xajkaa adigaba waa u baahan tahay sooma ajar waa rabtaa adiga intaad iskaga tagtayaad cid kale u xajisay waalidkaa ha noqoto ama cid kale markaasaa yacni waxaa weeyaan isagii baa ku dheefsaday baabkaas markaan fiirinna buu leeyahay ma isagaaba wax kale ah waa iiaar leeyahay isaga laftirkiise naftaadii ka qaad hayrkaa u qaad waayuu leeyahay baabkaa laftirkiisa whal ihdaa'u اlqurabi اlmujmaci calayha wاlmutanaasaci fiiha ila اlmayiti ila iitaarun bihawaabiha wahuwa caynu اliihaari biاlqurab faayu farqin bayna an yu'irahu bificlihaa liyuxriza hawaabahaa wa bayna an yacmala uma yu'irhu bihawaabiha wabilahi towfiiq ayb maxay ku kala duwantaha taa iyo tan buu yidhi masaladan marka wuu ku dheeraaday waxyaabaha dilaana wuu saaray runtii ayb meelo kalena inaad baxtisaan ama doodaan oo kale aad ka hesho waa yar tahay wa minhaa annahu laa yajuusu ibqaa'u mawaadici الshirki wالطawaaqiiti bacda اlqudrati calaa hadmiha wa ibطaaliha yowma waaxidan waxaa laga qaadanaa buu yidhi qisatu daa'if inaysan bannaanayn meelaha ilaahay shirkiga loogu sameeyo meelaha dawaaqiidda lagu caabudo haddii awood loo yeesho duminteeda iyo ibdaalinteeda maalin in dib loo dhigo inaysan bannaanayn hal maalin in dib loo dhigo inaynan bannaanayn <clears throat> fa innahaa maxaa yeelay shacaa'iru lkufri washirki kufriga iyo shirkiga astaamahooda waay wa hiya acdamu lmunkaraati munkaraadku ugukan ugu weyn waay falaa yajuusu ma bannaano aliqraaru calayha maca alqudrati اlbatta iyadoo awood loo leeyahay in layska dhaafo ma bannaana ayb ayb wahaadaa xukmu lmashaahidi marka maxaad malaynaya meelaha gobolada hadda kiniisado laga dhisaa iyo macaabid baa gaalada looga dhisaa dadkii dhulkii waa yani waxaa laleeyahy waa dhul muslim dadkii waa muslimiin liajli dad cumaalo meelaha ka shaqshaqeeya dartood ayaa kanaa'is looga dhisaa dhulkan jaziira jasiirat alcarab iyo weliba kumaba sii jiraba haddana kiniisaddaa marka dhisideeda iyo ninka ogolaanayo xaalkiisu muxuu noqonaa markan kiniisad in dhul musul islaam laga dhiso qofku haddii uu ogolaado xaalkiisu see noqona culammadu waxay leeyihiin yanii waa waxaa weeyaan gaalnimo lagu raalli noqonayo kufri oo raalli lagu noqonayoay ka dhigan tahay saasay yidhaahdaan culammada mucaasiriinta iyo kuwa kuwa yanii eh, eh, eh, wakhti dhow soo gaarayba saasay dhahaan kii jiraybaa in la baabi'iyo laysfaraa maalinna dib looma dhigi karo laleeyahay haddii la sameeyo ka waran marka mid cusub meel laga taago wuxuu yidhi marka falaa yajuusu اliqraaru calayha maca alqudrati اlbatta wahada xukmu اlmashaahidi xukunkan kan waxaa weeyaan buu yidhi mashaahidda xukunkooda mashaahidda waa meelaha loo waxaan hadda dadku ay u yaqaanaan siyaarooyinka ziyaaradu ziyaara sharciya iyo ziyaara shirkiya kala jiraan moogtahay iyo ziyaara bidciya saddexdaasay u qaybsantaa ziyaaraadku marka midaan ziyaara shirkiya waay dadku ay samaynayeen qaarkood nadaraa laga soo xortaa qabrigaa lasoo dawaafaa eh, ilmaa lasoo warsadaa istiqaataa lagu sameeyaa haadihi ziyaara shirkiya waaye ziyaara sharciya ma ah ziyaarada sharciga waa midda aan safarna lahayn hadal xunna aan agteeda lagu dhihin qubuurihii inta la taga loo soo duceeyo lana salaamo tan sharciga taas taas ninkii diido qabsa haddaad doonta laakiin intaad baxdo xaggee u socotaa marka lagu yidhaha nadaraan u socdaa siyaaro hebelaan aadaya maxaa u aadaysaa nadar baan rabaa inaan ka soo xirto hadhow inaad tiraa ziyaaro waa taas maya ziyaaro ma aha afka sharcigu sidaa ziyaaro laguma dhaho ziyaaratulqubuur laguma yidhaahdo ayb markaa wuxuu leeyahay mashaahidda xukunkoodu waa saas allatii buniyat cala alqubuur goobahaas oo qubuuraha laga dul dhisay allatii itukhidat awhaanan laga dhigtay wa dawaaqiita laga samaystay tucbadu min duuni illahi ilahay sukadiisa la caabudayo ayb walaxjaaru dhagaxyaduna xukunkoodu waa saas allatii tuqsadu litacdiimi watabaruki dhagaxyo dadku ay samaysteenoo markaa ay ugu qasdaan barakaysi ayb iyo geedo iyo ulo iyo la barakaysanaya nacam dad ula barakaystaad arkaysaa ulo oo noocyo gaar ah nacam ayb ulo iyo geedo iyo dhagaxyo iyo amaakin khaas ah oo laleeya hebel baa lagu arkay iyo meelahaas nacam ayb wاlaxjaaru alatii tuqsadu liltacdiimi wاltabaruki wاlnadri wاltaqbiili iyo in la dhudhunkado laa yajuusu ma bannaana ibqaa'u shayin minhaa in la baaqi yeelo wax ka mida waxaas calaa wajhi اlardi lagu baaqi yeelo maca alqudrati calaa isaalatihi iyadoo la awoodayo in la zuuliyo wakaiiru minhaa bimansilati اllaati wاlcuzaa in badanna waxaa weeyaan buu yidhi laata iyo cusay la mid yihiin wamanaata ahaaliثati اlأkhraa ayb ow acdama shirkan cindahaa ama waaba ka shirki badan tahay agteeda wax lagu sameeyo wa bihaa ayb walam yakun axadu min arbaabi hadihi dawaaqiit mas'alau marka ibnulqayim baraarujinayay wuxuu leeyahay walam yakun axadu min arbaabi hadihi dawaaqiiti dawaaqiiddaa laata iyo dadkii iska lahaa yacnii axad ka mida ma jirin yactaqidu ictiqaadsanaa annahaa takhluqu wa tarsuq laata iyo cusaa wax abuuraan wax abuuraan waxbay arsuqaan dadkii caabudi jiray ma aynan ictiqaadsanayn waxaas wa tumiitu wa tuxyii inay iyada dishoy noolayso inamaa kaanuu yafcaluuna cindahaa wa bihaa maa yafcaluhu ikhwaanuhum min almushrikiina alyowm cinda dawaaqiitihim wuxuu leeyahy waxay inku samay jireen iyagaa wax abuureen wax nooleeyaan maynan dhihi jirine kuwan hadda mashaahidda iyo qubuurta caabuda waxay ku sameeyaanoo kale ayay laata iyo cusana ku ag samayn jireen ayb fatabaca haaulaa'i marka kuwan hadda jooga waxay raaceen sunana man kaana qablahum ama sanana man kaana qablahum kuwii ka horreeya dariiqoodii wa salakuu sabiilahum jidkoodii bay qaadeen xadwa alqudati bilqudati sida baallaha fallaarta layskugu cabiroo kale ayay isugu ekaadeen buu leeyahay wa akhaduu ma akhadahum shibran bishibrin meeshay wax ka qaateen ay qaateen taakataako ayb maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi soo ma dhihi jirin kuwii hore ilaahay unbay noo dhoweynayaan annagu inaysa ilaahyo ahayn waa ognahay kuwanna sidaasoo kale kuleeyihiin dad waxaan aan samaynayna iyo meelahan aan tegayno allaan ugu sii dhowaanaynayb waqad waxaa laga yaabaa mahmaahda kuwaas ay keenaan kuwanna inay keenaan wadiraacun bidiraacin waqalaba shirku shirkigiibaa qaalib noqday calaa akari nufuus nufuusaha badankood liduhuuri اljahli muxuu shirkiga u daahirayna jahligii muuqday wa khafaa'i ilcilmi iyo cilmigoo qarsoonaaday cilmi marka waxaa weyaan de cilmu lkitaabi wasunna ayb nin inta qur-aanka gees ka maray geeska kale uga dhex baxay oo meel wax loo jeeda wax laga wada aayadaha aan fahamsanayn de kaasoo kale ma la dhihi karo yacni cilmi baa jira ma la sheegi karaayb fa saara almacruufu macruufkii wuxuu noqday munkaran munkar walmunkaruna macruufan buu noqday wasunnatu sunnadiina bidcatan bay noqotay walbidcatuna sunnatan baa laga dhigtay nin waxaad arkay shay sunno ah bidciyaa tahay kugu dhahayaayb shay sunno ah oo diinkii qaba oo qur-aankii ku dhigan ayuu dadka wuxuu u yidhaahdaa waa bidco kow isaga ku jirana diin buu u arkaa allahu almustacaan wa nasha'a fii daalika waxaa arrinkaasi ku soo koray buu yidhi assagiiru kii yaraa wa harima calayhi kabiir kii weynaana waa ku duqoobay ayb wadamasat ilaclaamu aclaamtii iyo wixii la yaqaanayna waa tirtirmeen washtadat qurbat lislaami baa darnaatay waqalla alculamaau culimadii baa yaraatay waqalaba asufahaa'u waxma garadkiina waa qaalib noqday waxma garad baa marka taladii gacanta ay u gashay watafaaqama alamru arrinkiina waa weynaaday washtada alba'su baaskii baa darnaadee wadahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bima kasabat aydi nnaas walaakin laa tasaalu طaa'ifatu min alcisaabati almuxamadiyati biاlxaqi qaa'imiin laakiin ma la weynayo dad ummatu muxamed ka mida xaqa inay markaa u taagan yihiin waliahli اshirki wاlbidaci mujaahidiina ilaa an yarita allahu subxaanahu اlarda wman calayha wa huwa khayru اlwaaritiin ayb waxaa kaluu yidhi waminha jawaazu sarfi اlimaami اlamwaala alatii tasiiru ilaa hadihi اlmashaahidi waاطawaaqiiti fi اljihaadi wamasaalix اlmuslimiin amwaasha laga soo qaado meelahaas marka mashaahidaas iyo ama eh, nadarka loogu keeno ama dadka yacnii eh, gowraca iyo loogu keeno iyo xoolahaas xaggee lagu bixinayo wafdi cabdilqays wafdi eh, thaqiif qisadooda waxaa laga qaadanayaa buu yidhi maalkaasi in masaalixda muslimiinta iyo jihaadka iyo lagu bixiyo maxaa yeeley nebigu sidaas u adeegsaday curwa deyntuu uga bixiyey lagu lahaa abuu sufyaanna xoolow ka siiyey qaybna jihaadkuu u darbay rasuulku sala allahu calayh ali wasalam xoolaha marka meelaha laga soo qaada masaalixda caamkaa la dhigaa oo la geeyaa sharciga kuma qaldana marka arrintaasna sharcigu kuma qaldana bal yajibu calayhi waxaaba ku waajibaysa an yaahuda amwaala hadihi dawaaqiid inuu soo qaado allatii tusaaqu ilayha kulluhaa inuu soo qaado wayasrifuhaa can ljundi cala aljundi wاlmuqaatilati dadka dagaalamaya iyo ciidanka in loo leexiyo wamasaalix almuslimiin iyo islaam iyo islaamka masaalixdiisa kama akhada الnabiyu sala اllahu calayh ali wasalama amwaala allaati wa acdaaha liabi sufyaan yata'alafu biha waqadaa minha dayna curwata wاlأswad wakadalika yajibu calayhi an yahdima hadihi اlmashaahid imaamka waxaa ku waajibaysa inuu mashaahidaas burburiyo allatii buniyat cala alqubuuri laga dul dhisay allatii itukhidat awhaanan laga dhigtay walahu an yaqdacahaa lilmuqaatilati dhulkaas iyo goobahaasna dhulgoyn inuu sameeyo dadkaas dagaalamayo iyo wixii kaloo masaalix ah in markaa dhulalkaas la siiyo dadkaa loo qaybqaybiyo oo masaalixda caamkaa la geliyo owqaaftii marka masaladii waqafku xalay aan sheegaynay buu galay adugu marka dhowr masalo kalena marka wuu ka sii hadlay fawaa'idaas buu ka sheegay alxaafid alimaam ibnu lqayim marka ibnulqayimna maxalu itifaaq ayuu culummada muctabariinta agtooda ka yahay mas'ale marka nin hadda joogo iyo koox hadda jirta iyo ay sheegaysa maahane waa mas'alo ka timid adilo adilo laga qaatay yacnii sunnadii nebiga ee siiradii nebiga laga qaatay bayaankeedana oo ay bayaaniyeen ahlu cilmiga ay bayaaniyeen weeyaan marka yacnii waxaa keenaysa marka masaa-ishaani tafakuh iyo iskaga faakihaysasho maahane waxaa laga yaabaa bacdi naas inay is yidhaahdaan xalay waa laga hadlay caawana waa laga hadlay se n xalayna mowduuc kale ku timid masjidu diraaray ku timid caawana mawduuc kale ku timidee wafdi cabdilqays laata sanamkaa laata burburintiisii axkaamtii ka dhalatay ku timid marka masale waxaa weeyaan diinta asal ku leh bal aslulislaam waaye maahan masale cusub <coughs> qofkay isagu markaa ka qarsoon tahay isaga iyo faham la-aantiisa you eedaynayaa maahana diinka iyo yacnii diinku inaanu sidaas ahayn yani diinta inaysan sidaas ahayn macnaheedu ma aha wafdi cabdilqays marka qisadooda halkaasay ku dhammaatay xajatu abi bakrin asidiiq ayuu gelayaa marka wabilahi towfiiq